بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله xadaثnii cmr bn عalي abu xafs weli waxaan ku jiraa muqadimadii an اlisnaada min الdiin wuxuu leeyahy musanifku raximah الlah qaala xadaثnii cmr bn عaliي الfalaas abu xafs الsayrafi alfalaas qaala samictu mucaad bn mucaad yaquulu asagoo le aan maqlay qultu licawf bin abi jamiila cawf bin abi jamiila waxaan ku iri cawf alacraabi baa la dhahaa oo laqabkiisa acraabi waana fasaaxada ee acraabi maahan baa la yidhi qultu licawf bin ma cawf bin abi jamiila waxaan ku idhi ina camar ibna cubaydin ibna ina camar ibna cubayd ninkaa la yidhaahdo camar ibna cubayd xadahanaa wuxuu nooga sheegay oo nooga warramay can alxasani alxasan ibn abi alxasan albasri wuxuu nooga wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalama qaala inuu yidhi man xamala calayna asilaax qofkii hub noo soo qaata haddaan nahay ummaddan islaamka ah oo muslimiinta dhexdeeda hub u qaata fa laysa minaa naga mid ma aha xadiidkaasuu wariyey camar binu cubaydkaas baa xasanulbisri u nisbeeyey inuu warkaasi sheegay riwaaya ama xadiidkan nabiga calayh salaatu wasalaam loo kor yeelay ka waran baa la yidhi cawfow waxa waxa weydiinayo hadalka iska watana waa mucaad qaala wuxuu yidhi cawf cawf bin abi jamiila qaalada wata kadaba been buu sheegay wallaahi baan ku dhaartay camrun camar been buu sheegay ibnu cubayd walaakinahu ha yeeshee araada wuxuu doonayaa oo xadiidkan u soo arooriyey an yaxuusahaa inuu u dumo oo ku darsado xadiidkan uu warinaayo qowlihii hadalkiisii alkhabiisi ee xumaa ayuu rabaa inuu u soo dumo oo saa asaga ku xoojisto ninkan marka hadda la haysto waa camar ibnu cubayd qadariyun muctaziliyun wey ninkan oo wuxuu aaminsan yahay fikra almuctazila in murtakibu lkabiira qofka dunuubta kabaa'irta ah la imaada inuu yahay khaarij min aliimaan iimaanka inuu ka baxaayo oo uu naarta ku waaraayo sidaasay qabaan muctasilada laakiin kelimatu lkufri bay afkooda ka ilaaliyaanoo kaafir ma dhahaan waa gaal natiijaduna waa isku mid un waxay dhahaan manzila bayna manzilatayn manzila bayna manzilatayn islaam iyo kaafir buu udhexeeya intay dhaheen ba haddana natiijadii sidii gaalkii bay siiyeen waxay dhaheen khaalidun mukhalladun fi nnaar naartuu ku waarayaa waxaa naarta ku waarana waa un gaal marka fikirkaasay qabaan ninkan marka la yidhaha camar binu cubaydka ee muqadariga ah muctasiliga ah xadiidkan asagaa ah ee uu warinaayo xasan albisri u tiiriyey ayuu leeyahay ardaygii mashhuurka ku ahaa inuu ka qaado oo wax ka wariyo cawf bin abi jamiila la yidhaahdaaye xasanulbisri wax ka warin jiray ayaa diidey oo wuxuu yidhi been buu ka sheegay waxa uu leeyahay marka been buu ka sheegay maxay tiri ma xadiidkan man xamala calayna asilaax falaysa mina inuu war nebi yahay oo xadiid saxiixa yahay oo marfuuc ila nabiyi ah a beena maya xadiidku waa xadiid saxiixa haabit can rasuuli illah man xamala man ashana falaysa mina waman xamala calayna silaax falaysa mina riwaaya kale man asha falaysa mina xadiis saxiixa wey ee waxa uu leeyahay been buu ku sheegay waxaa weeyaan camar ibnu cubayd riwaayadan warinta uu warinaayo oo xasanulbisri ka warinaayo oo uu leeyahay xadiidkan waxaa wariyay xasanulbisri baan ka wariyey taasuu been ku sheegay oo coof wuxuu leeyahy anigaa naqaana xasanulbisri riwaayaadkiisa o dhan na hayna kow xasanbisri riwaayadiisa maa xadiidkan laba ninkaa la yihahdo camar binu cubaydna waxba kamuuna maqal kamana warinin xadiid noocaasa xasanbisri kamuuna warinin marka halkaasuu been ku sheegay xadiidkiibu haddana ujeeddada uu usoo qaaday meeshan ayuu marka haddana tacliiqinaya oo wuxuu leeya walaakinahu araada an yaxuusaha ilaa qawlihi alkhabiir xadiidkan waxa weeyaan wuxuu usoo daliishaday madhabkiisii baatilka ahaa oo ahaa murtakibulkabiira inuu gaal yahay ayuu usoo deliishanaya oo ku xoojisan rabaa ujeeddada uu kaleeyahay leeyahay waxaa weeyaan inuu madhabkiisii ku xoojisto oo uu leeyahay man xamala calayna silax falaysa mina baa la yidhi marka ninkii muslimiinta hub u u dagaalamaa ama kula dagaalamaa gaal weeyaan ama khaarij can aliimaan weeyaan calaa madhabihim naartana waa ku waarayaa sidaasoo markaa ujeedadiisii u raba inuu ku xoojisto waana masalada iyaga iyo khawaarijba ay ku dhumeen waciidiyaa la yidhaahdaayo adiladii iyo nusuustii zajriga iyo waciidka iyo canaanta iyo cabsigelinta ka hadlaysa iyo waxay kari waayeen inay isku wadaan axaadiista iyo nusuusta wacdiga iyo yabooha iyo raxmadda alle waasaca ka hadlaysa ee mu'minka iimaankiisa iyo tawxiidkiisu inuu naarta uu ka ilaalinayo inuu ku waaro arrimahaas markaa jamcinteediiba ayaga iyo murjia ay ku kala dhumeen kuwana murjia la yidhaahdaayo camalkii ayay waxay leeyihiin iimaankiiba ka mid ma aha wax kastood la timaado iimaankaada waa mustaqil waa xoog badan yahay kuwana waxay leeyihiin dhaawicii gaara iimaanka kasoo waaqsan mahayo oo waa lagu gaaloobayaa halkaasay marka fikirkooda uu yahay waxaa imaan doontaa kitaab dhan oo musanifka raximahullah uu madaahibta iyo firaqaa ku radinayo oo ku ihbaatinayo madhaba ahlilxaqi ahlusunna uu ku ibaatinayo kitaab aliimaan ayuu noogu imaan doonaa biidn illahi tacaala marka waxaad garatay camar binu cubayd inuu yahay nin daciifa kow xadiidkan isagaana inuu xasanbasri ka maqla laba ujeedada uu xadiidkan man xamala calayna silaax falaysa mina u keenana inuu yahay ta'yiid iyo xoojin uu madhabkiisa ku xoojinayo araada an yaxuuzaha anyaduma an yaduma riwaayatuhu hada alxadiid inuu usoo dumo oo kuoojiso ku xoojisto ilaa qowlihi alkhabiid ay ilaa fikratihi wa madhabihi alkhabiid fikirkiisa iyo madhabtiisa khabiiska inuu ku xoojiyu rabaa xadiidkuna marka sidaasi uu u fahmay ma aha ma ahas uu fahmay mustaxiil xalaashaday hadduu yahay dhiigga muslimiinta oo xalaalba iita uu yidhaahdo shay macluum min addiini bidaruura ayuu beeniyey oo gaal buu noqon ijmaacan laakiin hadday tahay dembi ka dhacay toobad baa u fiiran naartana ku waari mahayo hadduu muwaxid mu'mina isagoo a ku dhinto hada huwa madhabu ahlulxaq sidaa weeyaan waxadaanaa cubaydullahi bnu cumar alqawaariiri qaala xadaanaa xamaad ibni zayd xamaad ibnu zaydin ibnu dirham qaala kana rajulu nin baa jiray ninkaasoo qad lazima ayuuba ayuub bin abi tamiima laazimi jiray ardada wuxuu ka mid ahaa mulaasimka u ah ayuub bin abi tamiima sikhtiyaani ninka asaga ah wa samica minhu waxbuu ka dhegaysan jiray oo ka maqli jiray fafaqadahu ayuubu ayuub baa waayey xalqadii iyo darsigii iyo cashiradii uu ku xidhnaa buu ka waayey maalmo faqaaluu markaasuu deena su-aalay oo yidhi war ninkii hebela xaggee aaday ma jiraday ma musaafir baa ma safray maxaa cilloo qabsatay tafaqudkaas ayuu ku sameeyeoo baaritaan wax kastaa qabsan karaa ardayga maqan fa qaaluu waxay dhaheen yaa abaa bakrin waa kunyada ayuub aba ayuub alansari waxaa ujeeda ayuub bin abi tamiim asikhtiyaani kunyadiisa abaa bakr la dhahaa yaa abaa bakrin inahu qad lazima wuxuu laazimay camr binu cubayd xalqadaadi waa ka guurayoo camr binu cubaydkii muctasiligaha ee qadarigaha ayuu laazimay oo ninkaasu wax ka qaataa qaala xamaad baa wuxuu leeyahay xamaad ibnu zayd ayaa wuxuu leeyahay fa baynaa xilli iyo waqti ana anigu yowman maalin maca ayuuba anoo sheekha ayuubaha la socdo walxaal qad bakarnaa aan ku kallahnay ila suuqi suuqana aan ku kallahnay fastaqbalahu rajulu ninkii asaga ahaa ee ardayga ahaa ee la waaye baxsadka ayaa qaabilay waa kayuu qaabilay iska hor imaadeen meelunbaa kaabi unbaa laiskugu imaaday sheekii iyo ardaygii la waayey unbaa meel iskugu imaaday fastaqbalahu rajulu rajulkii ardayga ahaa ee la waayey yaaba soo qaabilay sheekhi waaka waaba ishayaan fasalama calayhi waxaa salaamay ayuubu ayuub waa salaamay wasa'alah xaalkiisuu weydiiyey war kuma arkin baryahani xaggeed aaday ninkaa magaciisa waa inoo imaan doona salaam bin abi mudiic baa la dhahay waa inoo imaan doona sanadka kalea noo sheegi doona ninkii ardaygeeda ahaa waa weydiiyey maxaa ku helay uma qaala lahu ayuubu hadduu xaalkiisii warwaraystay ayuu wuxuu yidhi warkiisii la waahayaa cudurdaaro kaluu sheegsheegay oo wax buu afka ku walaaqay oo xagguu waxeeyey oo si toosa ooma dhihi karo wax waa yaxyaxay kadiis baa lagu qabtay cudurdaar buu meelaha ka raadsadaa waxba ka jirno beena markaasuu ayuu marka ku dhalaaliyo wuxuu yidhi balaqanii waxaa ii soo gaaray anaka lazimta inaabad laazimtay daaka arajulu ninka asagaa xun ninka asagaa muctasiligaah qadariga ah inaad laazimtay ood ku biirtay ayaabana soo gaadhay adna waxaanaad sheegaysaa qaala xamaad baa wuxuu yidhi samaahu waa magacaabay rajulkaasi yacni camra camar buu yidhi oo magaciisii buu sheegay waxaa magacaabay ayub bin abi tamiim daaka arajulu ee rajulka camar la yidhahda ibnu cubayd ayuu yiri magaciisuu sheegay ayaan maqlay inaad laazimtay qaala wuxuu yihi ardaygii nacam haa waa jirtaa ha waa jirtaa inaan ninkaa ku biiray yaa abaabakrin abubakarow waa ayuub innahu yajii'unaa wuxuu noo keenaa oo noola imaadaa biashyaaan shayaal qaraa'iba hariib ah waxyaala wuxuu ahaa hariib ah oo lala yaabo oo arrimaha idinka meesha ku haysaan aamaan ahayn oo lala tacajibo oo cusub ayuu ninkaa isaga ugu soo biiriyey ha oo umuurihii idinka aad sheegi jirteenba aan ahaynba marka qaraybtaasaan ka guranaynaa qaala wuxuu yidhi xamaad yaquulu lahu ayuuba ayuuba wuxuu ku yidhi inamaa nafiru waxaan un ka cararaynaa anaguna aw nafraqu aan ka cabsanaynaa min tilka alqaraa'ib qaraa'ibtaa ay sheegi baa annagana ka cabsanayna on ka cararaynaaba adna u carartayba in wax shareecada iyo diinta ku cusub oon sanadkiisii uunan ahayn sanad mutasilahoo iftiimaya oo mugdi la-aana uunan ahayn oo raggii rijaashaaya la yaqaanay wixii ay isdhaafsan jireen ee mutadaawilka aan ahayn oo cusub oo ninkan uu iska wadwato waxaa ka cararayso waxaa maaha a liannahu waxaa la rabaa shareecadeenna iyo xaqeenna alxaqu ablaj waalbaatilu lajlaj bay dhahaan xaqu waa shay cad limili hada fashhad ow dar buu nabig alayh salaam markuu ka hadlaayey makhraatiga iyo wax caddaynta iyo nusuustan waa lamida iyo dilada iyo ruwaadda qoraxdaas maarata haa siday u caddahay oo kala raba waxaad inuu cadyahay saasaa la rabaa layluhaa ka nahaariha waa kii dhihi jira rasuulkeena sala allah alay slam marka shareecadeennu waa wax waadixa oo la og yahay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel rag la yaqaano yaasay ku daadihinayaan nabiga kugu simi sala allahu aleyh waalih wasalam xaquna waa waxaa cadeen hariibka ahayn qof jeebka ugu jirin marka wuxuu nin samaystay oo qaraa'ib ah oo cajaa'ib ah oo isaga uu iska samaysanayo qisas ah yaan hadda xiiseen miya annagana waxaasaan ka cararna haddaan nahay ahlulxadiid halkaasuu ku burburiyey waxadaanii xajaaj ibnu shaacir xajaaj ibnu yuusuf ibnu lxajaaj athaqafi abu mحamed iبn shaacirin qaala xadaثna sulayman iبn xrb qaala xadaثna iبn زayd yani xamaada xamaad iبnu زayd bu ujeedaaye qaala wuxuu yihi qiila لayuba ayub بn abi tamiim ba waxaa lagu yidhi nin caalim aho اlxadiiثa اsktiyaani ina camr ibn cubayd ninkii la dhihi jiray rawaa can xasan xasan bu wuxuu ka wariyey qaala inuu yihi laa yujlad الsakraanu qofka sarqaansan la garaaci maayo xadda laga oofin maayo min annabiidi min shurbi nabiidi nabiid cabid uu cabay oo uu ku sarqaamay loo garaaci maayo waa sharaab laga sameeyo cinabka iyo timirtii laga sameeyo marka sharaabka asaga ahee laiska cabo xad wuxuu gaari haddii maalmo uu joogo gaar ahaan dhulka kulul iyo meel aan qabow iyo xal ahayn muddo markuu joogoba wax isbedelaya xunbuu kicini abuur buu kicini sharaabkii asaga ahae juuska ahae la cabi jiray eed cabi jirtay laiska cabi jiray wuxuu isku bedelayaa inuu isbedelo deena khamro uu noqdo khamro uu isku bedelo marka khamradu sideeduba ma aha maaddo gaar ah oo magac gaara iyo geed gaara wadatee kulamaa khaamara alcaqlu wax allala wixii caqliga daboola oo sukraan iskaar keena oo sarqaan keeno qofka uu isdhaafo oo idil baa khamro noqon marka wakada nabiidu marka ninka la yidhaha camar binu cubayd wararkiisii baa la aruurinayaa weli waa la haystaaye xasanulbisri buu mar walba leeyahay waxbaan ka maqlay ardadiisina waa diidan yihiin wuxuu yidhi buu dhahay laa yujaladu sakraanu min anabiid hadduu sharaabka nabiidka yani timirta iyo cinabka ayaa waxay ku tuurayaan weelkii biyaha ahaa maalmaha loo waa ku mayaadi kadib baa la cabi nabiid min anabdi baa laga keenay wawa darxu tuuriddaa lagu tuuraayo lagu dhex ridaayo leannahu qalab iyo khallaatooyinkani wax wax shiidaiya ma haystaan mayna haysanin way iskaga tuurayaan markuu ku mayaado oo xoogo macaankii iska cabi jireen saasaa xasan basri uu yidhi faqaala wuxuu yidhi xamaad kadaba been buu sheegay camr binu cubayd ana samictu anaaba maqlay alxasana xasanulbisriga anaaba ka maqlay cagsu maa qaal wuxuu sheegay wax ka soo horjeedo yaquul asagoo leh yujladu sakraanu sakraankii waa la garaaci oo waa la tumi xaddi baa laga oofin arbaciina jalda min anabiidi shurbunabiid nabiidka uu cabay baa loo garaaci anaaba ka maqlay ninkan wuxuu sheegay waa maxay marka wixii asaga hawadiisa aheed bu intuu sanad u sameeyo yuu sheekh alihi allah ayuu dusha ka saari oo leeya ninkanaa ii sheegay nila yaqaano oo warkiisa la qaato oo beenaa lagu ogeyn oo hiqa oo lagu kalsoon yahay ayuu marka wixiisa ku oofsan oo dhaafsiisan ninkaasuu markaa wixiisa marsan wa xajaaj ibnu shaacirkii weeyaane qaala xadahanaa sulaymaan binu xarb qaala samictu waxaan maqlay salaam binu abi maiic salaam bina abi mutiicin wakaa waa kii hadda ardaygii weeye yaquul asagoo leh balaqa ayuuba ayuub waxaa soo gaaray anii aati camra camr ibnu cubayd inaan u tago oon ku wareegay xaggiisa ayaa gaadhay ayuub baa warkii maqlay fa aqbala calaya yowman maalin buu isoo qaabilay waa kii suuqa iskugu imaadeen fa qaala wuxuu yidhi arayt waxaad ii sheegtaa rajula nin laa ta'manuhu calaa diinihi aad diintiisa aadan ku aaminaynin nin diintiisa aadan u aaminaynin kayfa ta'manuhu seeda uga aaminaysaa cala alxadiid xadiid a qof diintiisii cadaaladda waa shardi asaasi ah oo qofka diinta laga qaadan cadaaladda istiqaamada toosnaanta iyo xumaanta oo laga fogaado iyo muruada oo la ilaaliyo qof aad diintiisiba aadan aaminaynin seed xadiidka inaad ka qaadato ugu aaminto warkiisa usad usadaqday warkiisa aad u qaadatay ah, markaasu yui qaraa'ib buu noo keenaa qaraa'ibta waan ka cararaynaa buu yihi qaala waxadaanii salamatu bnu shabiib qaala xadaana alxumaydiyu cabdullaahi ibnu zubayr almaki qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata bn cimraan almaki ayda qaala samictu abaa muusa wasmahu israa'iil ibnu muusa albasri naziil lhindi ayaa la yidhaahdaay abaa muusa israa'iil ibnu muusa yaquula isagoo leh xadaanaa waxaa noo warramay camr bnu cubayd qabla an yuxdita intuuna waxaan soo darisiinin oo fikirkan ictizaalkaa una qaadanin ee beenta uu wax ku maaratay ku been umanaayo ahlucilmigii iyo xadiistiina una la imaanin intuu qumanaa qof asagoo quman baa waxaa ku dhici kara dabagedoon baa ku dhici a xaalad xun unbuu geli si iskaga fiicnaa waxaasna de waxay ka bilaabanaysaa e, waxyaalaha macaasida iyo dunuubta oo qofka uu tasaahulo oo wuxuu socdo marka dambe oo uu yar cabsado oo yar naxo oo yar marka dambe her wuxuu gaaraya marka dambe uuna soo laabanin inuu soo laabanin bay oo caadi wixii u noqoto ayuu gaarayaa ah, waxaa la yidhi qofka markuu waalanayo hadduu jumcada waalan khamiistuu soo xaxaytaa baa layidhi soo ma khamiistu soo xayxaydani oo la dhihi warwaasi dharkii waxbaasi ka ahe marka ninkan intuunan xumaantan samaynin waa roonaaye kadib wuxuu socdo wuxuu socdoo marka dambe wixiibuu ku fogaaday fikirkii ictizaalkaha beentii xadiidka nabiga laga been uumanayo alay waxaasuu marka ayuu faraha la galay marka marka hore waxaa la rabaa qofku ah inuu xumaanta markuu galo toobad nasuuxa la imaado toobadda nasuuxada waxay daawo ka tahay cumqigii macaasida iyo dunuubtu ay jidhka gashay iyo quluubta bartankeeda ay gashay toobadda nasuuxadaha ka dhaqi karta ka tirtiri karta oo meeshii markii xumaanta qofka uu sameeyey waa shahwe ileene shahwatu nafsi weeyaane macaan buu shaydaanka oga dhigaye xubnihiisibaa murtaax ahaayoo habi buu ku ahaayo waa wixii baa qalbigii si fiican u galay si wixii asaga ahaa macaankii shahwada ee qalbigiisi galay oo haddii kusii socdana qalbiguu la madoobaan lahaa si loo tirtiro waa in toobad nasuuxa lala imaado toobadda nasuuxada marka waxaa weeyaan maxalkii ladada iyo macaanka shahwada yaa waxay u bedelaysaa xanuun nadaama xasra casmi go-aan ilin oohin halkaa markaas meeshii meshi wa tirtirmaysa marka waa irbad irbad ama kiniinin maxaa la dhaha antiboyti maa la dhaha kaasoo kale wey meeshii buu gelayaa wixii buu tirtiraya laakiin hadday aad qofku intuu xumaan la imaado afka unuu ka yidhahdo istakfirullah isaga oo wixii halkaas ay taagan tahay wax ka dhaqan un la imaanin lagama aqbalay toobada nasuuxada waxaa weeyaan markii hore soo shahwadii macaankeedii maada dhadhamin haa haddana toobad la imo oo xanuunkii xumaanta ayadaa xanuunkeedii dhadhami xanuunkeeda dhadhami markaasaa wix ilahay baabinaya oo runtaada iyo sidqigaada iyo ikhlaaskaada uu rabbi ogaado markaasaa ilahay kuu dhaafaya oo shuruuddaas xooga badan lala imaado wallahu aclam marka xadaanii cubaydullahi bnu mucaad alcambari qaala xadaanaa abi mucaad qaala kun katabtu waxaan u qoray ilaa shucba shucbat bn lxajaaj alwaasidi ayaa waxaan u qoray as'alu anoo su-aalayo can abi shayba nin la yidhaahda abi shayba ibraahim bin abi shayba qaadi waasitin meeshaa waasit la yidhaahda magaalada la yidhaahdana qaadiga ka ahaa a ah, magaalada waasit la yidhahda ninkii qaadiga ka ahaayee abi shayba la dhihi jiray waa jad abnaau shayba abubakr bin abi shaybe iyo cuhmaan bin abi shaybe iyo qaasim bin abi shaybe iyo awowood wey oo ayaga waxay ahaayeen ilan abubakr waan ka soo niri maxamed ibnu ibrahim ayuu ahaa ibnu cuhmaan maxamed ibnu ibrahim ibnu cuhmaan cuhmaankaasa abishaybe ah marka duqii abishaybe aha waa qaadi waasit buu qaadi ka yahay marka ninka la yidhaahda mucaad alcambari cubaydullah binu mucaad mucaad alcambari yaa wuxuu leeyahay katabtu ilaa shucbaan u qoray warqad dalaba as'aluhu inuu iga soo jaahil bixiyo weydiinayo can abi shayba ninka abu shaybe la yihahdo qaadi waasitin waasit qaadigeeda ah fa kataba ilaya wuxuu iisoo jawaabay oo iisoo qoray laa taktub canhu shay-an waxbaha ka qaadanin qaliilan aw kaiiran shayga soo maartid waa wax yar hadda oo soo geli nakira fi siyaaqi innahyi waay laa taktub canhu shay-a haba yaraatee waxbaha ka qaadanin wamaziq kala googo oo jarjar kitaabi warqadaydana a ninku waa nin qaadi ah warkaas qalinkayga warqadayda hadduu maqlo oo arko kiis lagu soo oogi waabay xidi karaa awood buu ii adeegsan karaa qaadli wey xoog buu leeyahay warqadaasi markay ku soo jawaabteedana jeexjeex waa ka saasuu yidhi marka duqaabay shaybaha waa daciif oo matruukulxadiida oo warkiisa la qaadanin raggaa qiimaha badanna waa ka farcameen oo abubakar iyo cuhmaan iyo oo asxaabu saxiixayn ah iyo ayr waxadaana alxulwaaniyu xasan ibnu cali hadda naanaystiisi ama nisbadiis baa lagu sheegay xulwaani baa laskaga yidhi xasan ibnu cali alxulwaani qaala samictu cafaan cafaan ibnu muslim isafaar qaala xadaanii xamaad ibnu salamata ibnu dinaar can salim muriy saalix ilmuri ayaa yuu ka warramay bixadiiin xadiid buu ka sheegay can haabitin uu ka warinayo xadiid saalix ilmurigaas hadda la haystaa marka saalix ilmuri bixadiiin xadiid uu can haabitin ka warinayo ayuu soo qaaday xamaad ibnu salama faqaala wuxuu yihi xamaad keedaba been buu sheegay saalixulmuriga wey ah, saalixulmurigaasaa la haystaayo waa been buu sheegay oo xadiidka asaga ah ee uu haabit u nisbeenayo bixadiiin can haabitin soo ma artid marka maxaa lagu haystaa nisbat lxadiidi ilaa haabit can ariiqi saalix ilmuri saalix ilmurigaasi nisbada uu xadiidkan u nisbeeyey haabit ibnu aslam albunaani ardaygii anas binu malik ayaa yuu been ku sheegay taas baan ku sheegay waxba kama maqal warkuu shegay waba kama jiro faqaala wuxuu yihi xamaad binu salama kadaba been buu sheegay saarixu lmuri werinta uu wariyey xadiidka can haabit uu ka wariyey yuu been ku sheegay waa ko waxadaanaa hamaaman haddana hamaam baa noo warramay hamaam binu yaxya can saalix lmuri buu ka warramay bixadiidin isagana xadiid kale u saalixulmuri leeyahy anag waan wariyey waa kan u le haabit faqaala hamaamba wuxuu yihi kadaba been buu sheegay saalixulmuri marka ninka la yidhaahdo xamaad binu salama iyo hamaam binu yaxya labadaba waxay isku waafaqeen saalix ulmuri ninka la yihahdo inuu beenaale yahay fi lxadiidi warka uu sheegay haabit bn aslam uu ka wariyeyna uuna saxahayn taas isku raaceen waxadaanaa maxmud ibnu qaylaan qaala xadaanaa abu daawuud sulaymaan ibnu daawuud weeya dayaalisigii abu daawuud sulaymaan ibnu daawuud qaala qaala lii shucba shucba ibnu xajaaj baa wuxuu ugu yidhi it jariira jariir ibna xaazim orad u tag ninka le jariir bnu xasim ore u tag faqul lahu waxaad ku tidhahdaa laa yaxilu laka jariir bnu xaasimow kuma banaana iska jir an tarwiya inaad ka warisa can xasan bn cumaara ninkan al haysta hadda xasan bnu cumaara iska ilaali waxaa ka warinina fa yakdibu been buu sheegaay a ragga beenta axaadiista ka sheega ee ku beenunta nabiga alayh salaam buu ka mid yahay qaala abu daawuud wuxuu yidhi qultu lishucbaan waxaan ku yidhi wa kayfa dak say ku dhacday oo waxaad haysa maxay tahay jarxiga aad ah, jarxisay abu daa ninka la yihahdo alxasan ibnu cumaara shucbow waxaa lagaa rabaa inuu yahay jarxu mufasar jarxun mufasar ah, waa inaad tafsiirisood caddayso ninkaasi been buu sheegaada lagaga hari maaye faqaala wuxuu yidhi xadatanaa can alxakam ninka aan kuu sheegay xasan ibnu cumaara <coughs> wuxuu nooga warramay an ilxasani can ilxakami xakam buu nooga waramay biashyaan waxyaalo lam ajid laha aanan u helin aslan asal warar buu noo sheegay xakam buu ka warinayaa asalla wixii waa yeelan waayeen saasaan uleeyahay been buu sheegaa qaala wuxuu yidhi ma hadhin weli ninkii ahaa jariir bnu xaasim qultu lahu shucba waxaan ku yidhi biayi shayin waxyaalahaad leedahay asal baan u waayey oo xakam buu nooga warramay bal noo sheeg qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi lilxakam anaa su-aal weydiiyey xakamoo asalla nabiyu sala allahu aleyh wasalam calaa qatla uxud saxaabadii uxud ku shahiiday toddobaatanka ahaa sanadkii saddexaad ee hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam ee buurtaa uxud dhanbaceeda lagu xabaaray nabiga muu ku tukaday markay dhinteen ay shahiideen muu ku tukaday nabiga calayhi salaatu wasalaam miyuu ku tukaday fa qaala wuxuu yidhi lam yusalli caleyhi maya kuma tukanin warkaasaan haysanay on xakam haysanay oo axaadiistii saxiixada ay wada xoojinayso fa qaala alxasan binu cumaara wuxuu yidhi annagoo warkaa haysana can ilxakami isla sheekiaan ka maqlay can miqsamin can ibni cabaasin intuu taxay ana nabiya sala allah aleyh wasalam sallaa waa tukaday calayhim shuhadaa uxud wadafanum waana xabaalay warkaas war beena marka maaha soo war beena ma aha annagii uu xakam noo sheegay xadiidkaasi sanadka leh inuu nabiga ku tukanay calayhi salaam ayuu isagii korka ka saaro yii wuxuu yii nabiga waa ku tukaday qultu waxaan idhi lilxakam miaal kalan weliba kusiin haddana intaa kaaga hari maaye ilan waa la qabsaday shucbe caddee baa layidhi qultu lilxakam waxaan kaloo xakam ku idhi sheekhaygi xakam maa taquulu maxaad leedahay fii awlaadi zina en nikaa xalaala ku dhalanin hadday sakiiraan sida caruurta kale ee xalaasha ku dhashay ma lagu tukan mise maya yaan su'aalay qaala markaasuu xakam wuxuu nagu yidhi yusallaa calayhim waa lagu tukan maxaa dembi oo qabaan carruurtan yaryarka ilmo yar oo sabia oo isaga shaqaba ku lahayn dembiga labadii dhashay unbaa dembigan sameeyey asaga waxaa weeyaan cala alfitra fitradii buu sugan yahay waa lagu tukan qultu waxaan min xadiidi man yurwa u fiirsa marka ninkii waxaa la haysta la qabsan doonaa xujo xasan binu cumaarihi inuu been sheegay hadda markaa xadiidkan kama been sheegi doonee sanadku ka been sheegi doonaa haddaa xadiidku ka been sheegay kuma tukanin iyo wau ku tukaday waa la isku haya daay asaga wuxuu waa lagu tukaday xakamka laftirkiisana waxaa laga wariyay inuu nabiga alay slam una ku tukanin tanna sanadkan ku saabsan awlaadu zinaha waa lagu tukan uu yihi xakam ayaa waxaa la weydiiyey xakamow min xadiidi man yurwa yaad ka warisaa qaala yurwa waxaa laga wariyaa can alxasan albasriy baa laga wariyaa faqaala xasan annagoo sidaa haysano inuu xakam xasanulbasri xadiidka ka wariyey yuu xasan binu cumaarihi la haystay waa kan isagana beentiisi aan kuu tirinayaaye xasan binu cumaaro wuxuu yidhi xadathana alxakam baa noo warramay yaa la rabay inuu ka wariyo waka marka can yaxya bn ljazaar xaggaas afka u saaray qardajeex waaye can caliyin ibn abi aalib sanadkii buu been ka sheegay marka sanadan waa matnan nin u aabayeeli mabahaba sanadkii waa nin kale uma wax ugelin matnigi waa dabagedin wixii nafyigahabu ibaat ka dhigi ma salaadii buu sallaa marka iska ilaali waxadaana xasan alxulwani ibnu cali qaala samictu yaziid bna haaruun wadakara walxaal dakara ziyaad bnu maymuun <clears throat> yaziid bna haaruun yaan maqlay buu yidhi walxaal dakara uu soo hadal qaaday oo uu sheegay ziyaad ibnu maymuun nin la yidhaahdo ninkaasuu hadda qaban doonaa faqaala wuxuu yidhi yaziid bnu haaruun xalaftu waxaan allaa arwaya inaana ka warinin canhu ziyaad bin maymuun shay waxba inaana ka warin ma ilahay ku dhaartay buu yidhi walaa can khaalid binu maxduuj asagana inaan waxba ka warinin wa qaala wuxuu yidhi waa yaziid binu haaruune waxaan saa u leeyahay laqiitu waxaan la kulmay ziyaad binu maymuunkan aan ku dhaartay inaan wax ka warinaynin yaan la kulmay waa fasa'altu waxaan weydiiyey an dadkan la iskaba waa dad loo dhabagalay wey oo la ogaaday inay meel cidlaa garaacayaan marka wuxuu leey laqiitu ziyaad binu maymuunkan han leeyahay ka warin maayo dhaaranaayo ayaan la kulmay oo fasa'altu waxaan su-aalay can xadiidin xadiid oo faxadaanii bihi wuxuu iga waramay can bakri muzani bakr muzani baan ka wariyey buu yidhi waa hal xadiid uma cudtu ilayh waan kusoo noqday faxadaanii bihi wuxuu iga waramay can muwariqin muwariq muwariq ibnu mushamraj muwariq muwariq ibnu lmushamraj ayuu iiga wariyey waa sheekh labaad uma cudtu ilayh haddana waan soo wareeyey waan kusoo celiyeyoo faxadaanii bihi wuxuu iga warramay can ilxasani nin alla ninkuu rabu iska saaran shaqadiis maaha asaga maba ku marganayo nin wax xifdinaayo oo rag sanadkood u daynayo ma ahee meeshay kasoo kasoo aadu iska saar hebel baan ka maqlay shekh hebel ma garanaysaa shekh hebel baa noo warrabay shekh hebel baa noo warrabay isla halkii warka ahaa wa kaana wuxuu ahaa marka yaziid bnu haaruun laba nin baa lagu soo sheegay mid xujo loo keenaye kaana wuxuu ahaa yaziid bnu haaruun yansubuhumaa kii u nisbeeya labadii nine laga dhaartay kuway ahaayeen ziyaad bnu maymuun iyo khaalid bin maxduuj sameyn kaana yansubuhumaa yaziid bin haaruun baa wuxuu u nisbayn jiray ila lkadibi been labadaasba waxaan saa uleeyahay ka warin maayo beenaalayaal bay ahaayeen saas yii qaala alxulwaaniyu wuxuu yidhi qaala xulwaani waxa waa imaam muslim weeye xulwaani le waa sheekhiisiiye xasan ibnu cali samictu waxaan maqlay cabdasamad wadakartu walxaal dakartu aan sheegay cindahu cabdisamad agtiisa ziyaad binu maymuun baan soo hadal qaaday cinda cabdisamad ibnu cabdilwaris baa laga yaabaa fa wuxuu u nisbeeyey ila been Ah, ziyaadkaa soo hadal qaatay waa beenaale buu yihi cabdisamad qaala waxadaanaa maxamuud bnu kaylaan qaala qultu liabi daawuud waxaan ku yidhi abu daawuud adayaalisi sulaymaan qaala qad akarta waxaad badisay abu daawuudow can cabaad بن mansuur cabaad binu mansuur ninka la yidhaahdo inaad wax ka wariso waad badisay famaa laka maxaa dhacay lam tasmacaadan ooga maqal minhu xaggiisa xadiiu lcaaara islaantii cadaaray ahayd xadiidkeeda maxaada ooga maqlin aladii xadiidkii rawaa lanaa uu noo wariyey annagu annadar ibnu shumayl uu noo wariyey xadiidkii nadar ibnu shumayl uu noo wariyey ee cadaaro xadiidkeedii ahaa maxaadan cabaad ooga warinin qaala lii markaasu wuxuu leeyahay maxamuud binu khaylaan baa yaa su-aasha wataye markaasu wuxuu yidhi qaala lii wuxuu ugu yidhi abu daawuud odayaalis baa wuxuu ugu yidhi oscod amus ninkaa soo hadal qaatay cabaad bin mansuur wuxuu sameeyey fa ana laqiitu anaa la kulmay oo cabaad bin mansuurkan riwaayadan wuxuu ka wariyaa ziyaad binu maymuun buu ka wariyaa riwaayat alcadaara marka wuxuu le ninku ka warina ma taqaana fa ana laqiitu anaa la kulmay ziyaad binu maymuun baan la kulmay wa cabdaraman wa cabduraxmaan cabduda god wuxuu u godaay ma jirtaa ya taa u faaciladaasay ku cadfanta ana laqiitu anaa la kulmay iyo wa cabduraxmaan aniga cabdiraxmaan binu mahdi ziyaad binu maymuun baan la kulanay waa in la goda marka deelkan wa koraba qalad wey ah, laqiitu waxaa la kulmay ziyaad bin maymuun baan la kulmay iyo wax cabdiraxmaan baan la kulmay ma dhehaysid inuu labadaa la kulmay ma ahee waxa wax la kulmaayo waa ninkan la yidhaahdo abu daawuud udayaalisi iyo cabdiraxmaan ibn mahdi oo wada socdaa yaa ziyaad binu maymuun bay la kulmeen intaa wey fa laqiitu anaan la kulmay ziyaad binu maymuun baan la kulmay aniga iyo wa cabduraxmaan ibnu mahdi baan la kulanay fasa'alnaahu waxaan su'aalnay su'aalo faqulnaa lahu waxaan ku nidhi warar baa ka soo gaaray beena iyo isdabamara way qabteen marka war ilahay inu noqo oo inay wacdiyaamay rabaan faqulnaa lahu waxaan ku nidhi ziyaad haadihi alaxaadiidu axaadiistan allatii tarwiiha aad warinayso can anasin anas aad ka warinayso riwaayaadkan aad warinayso ee yaziid haddaad tahay ibnu maymuun anas binu maalik aad ka warino xadiidu cadaaradanaaba ka midaba xadiidu cadaaradan islaam la yihahdo alkhawlaa bintu tuwayt alkhawlaa bintu tuwayt oo cid cadarka gada bilmadiina cadarka ku gada cadarka ku iibisa xadiidka warinaysa waxay leedahay caaishaan u galay oo nabiga calayh salaatu wasalaam baan waxaan ka maqlay axaadiis bay sheegtay ku saabsan arrimaha qowska iyo guriga iyo inay ninkeeda isku qurxisay iyo waxyaalahaas ka sheekaysay warkaas waa war baatil oon asal lahayn xadiidkaa marka wey midka lasku haysto marka ninkan la yidhahda cabaad bin mansuur ee leedahay xadiidu cadaara maxaa laga warinayday dariiqa uu ku wariyay waa ziyaad binu maymuun ziyaad bin mamuun ani cabdiraxmaan bin mahdi baa intaan u tagnay baan nidhi niyo ummadda waxaan ka daa qulnaa lahu waxaan ku nidhi haadihi alaxaadiidu alatii axaadiistan tarwiihaa aad warinaysa axaadiistuwa can anasin aad ka warinayso maxaa maxaa kugu xumaanay ma anas baad aragtay ma anas baad ka maqashay maxaa xageed ka keentay fa qaala wuxuu yidhi ziyaad ara'aytumaa waa isdhiibay ara'aytumaa waxaad ii sheegtaan rajulan nin yudnibu dembaabay fa toobad keenay alaysa yatuubu allahu calayhi soo ilahay kama tooda aqbalayo a war haddaan gafay oo dambi iga dhaca qofkii hadduu dambi ka dhaco oo dambaabo oo ilaah u toobadkeeno so ilahay ka toobad aqbali maayo qaala qulnaa nacam haa baan nidhi ha toobaddu waa furanta qaala maa samictu min anas horta anas waxba kama maqal mindaa waxaad sheegaysaan ee soo aruuriseen eed iga maqasheen qaliilan wax yar walaa kaiiran wax badan weligay anas waxba kama maqal a waxba kama maqal waana toobadkeena idaaya in kaana laa yaclam in kaana hadduu yahay laa yaclamu nnaasu dadku haddaynan ogeyn oo aniga ayna xogtayda sidaad ii taqaanaan dadka haddayna ay ogeyn oo inay aqoonin fa antumaa labadiinnan waa abu daawuud dayaalisi cabdiraxmaan binu mahdiye laa taclamaani ma ogidiin miya anii lama alqa la kulmay anasan anas fa antumaada afa antuma baa ku jirta amse istifhaamiya afa antumaa laa taclamaan ma ogidin miya anii lama alqa anas inaan la kulmay ma ogidin miya waad ogtihiine ha baxsan maayo haddaan dadka kale been u sheego idinkaba bay ogaano qaban saas wey haddii kale laadaasi waa waa zaa'ida sila oo waxaad dehaysaa fa antuma laa taclamaani ee taclamaan a waad ogtihiin tihiin anii lamalqa inaan la kulmin anas al inaan la kulmin waad ogtihiin laa taclamaan ma dhici karta inaad naafiya ka dhigto leanna haddaba lagu qabsaday oo uu toobad keenay oo lagu ogaaday marka faantuma antuma fa antuma laa taclamaani ma ogidiin miyaa dadka kale haddayna ogeyn anii lamalqa inaan la kulmin anasan anas ama fa antuma laa taclamaani ay taclamaani waad ogtihiin tihiin anii lamalqa inaan la kulmin anasan wayna noqotaa lada sila way zaaido way noqotaa naam ninkii marka halkaasa horta la gaadhsiiyey ma haray haddii halkii maka haray oo toobadiisi ma hagaagtay oo ummadda ma ku darmaday quman qaala abu daawuud wuxuu yidhi fabalaqana abu daawuud dayaalisigii wey waa loo kuurgalaya weli ah, waa loo kuurgalaya qofka hadduu dambiila yahay oo soo noqday uu yidhaahdo xogow baa la daba socon oo warkiisa lala socon iyo xaaladihiisaba isbedelkiisa fabalaqana waxaana soo gaaray bacdu kadib anahu yarwi inuu weli warinayo anaska ku hayo oo anaska warinayo ilaa waa wuxuu bartay balaayo u bartay weeye faataynaahu haddana waan u imaanay ana wa cabduraxmaan baan u imaanay soo raacnay walkaali haddana ninkii wax ku kallifay faqaala wuxuu yidhi atuubu waan toobadkeeni uma kaana haddana haddaan ka noqonin bacdu kadib yuxadiu weli waa wadaayey sheekadii weli waa dalo ku noqday fataraknaah iclaam baa marka la sameeyey ninkaa ha laga tago ha loo dhawaanin ardaygii soo hadal qaaday uskud baa layidhi marka fataraknaah waan iskaga tagnay waan ka tagnay laakiin marka hore waa u gogol badiyeen kaadi badana waxaa la waa loo gogol badiyaaye bal inuu soo noqdo wax badan baa la isku dayey waase la keri waayey oo waa mukhaalafat lmaaluub mashaqa qofka haddii beenta uu ku tago oo ku fogaado ilaah loo qoro xataa yuktaba cinda allaahi kadaaban buu gaari heerkaasuu gaari kol haddii dha agtiisa beenaanaba looga qoro loo xariiray waa adagtaasu oga noqdaa beenti ah, waa ku tegayaa isaga oo lagu qosliy o lagu laga kala carari buuna daynaynin qaala xadaanaa xasan alxulwaani ibnu cali qaala samictu waxaan maqlay shabaaba shabaabata ibnu sawaar almadaini shabaaba ibnu sawaar qaal kaana cabdulquduus wuxuu yidhi cabdulquduuskana hadda la heli doonaa daciif ah matruukulxadiid ah cabdulquduuskan wuxuu ahaa yuxadidunaa kii noo sheeka noo sheekeeyo fa yaquulu yidhaahda suweyd bnu caqala buu dhihi jiray qafluu qabaa kan saaxibu tasxiif wa taxriif wey qafluu qabaa wuxuu dhihi sanad iyo matn labadaba wuxuu ku dhufan doona fiiri suweyd ibnu caqala buu dhihi maxaa la rabay suweyd ibnu afala suweyd ibnu ayn qooyinkii meeshiisa ka dhigayaa cayn ka dhigi suweyd ibnu buu dhihi qaala shabaaba wuxuu yihi shabaab ibnu sawaar middaa waa midii sanadka wa samictu waxaan maqlay cabdulquduuskan yaquulu isagoo le nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu reebay an yutakhada in la samaysto alrawxu in laga samay rawxu bu saga u ka rabay alrawxu carmar haddana caynkii meesha qoyinkii qoyinkii baa ilahay ku dhibay an yutakhada in la samaysto alrawxu dabeel ama muxuu ahaa in laga samaysto carmar dariishadda an yutakhada in la samaysto aroox dabeel inaad hesho carlan dariishaddaa ka samaysto qaala faqiila waxaa lagu yidhi lahu sheekii ayu shayin haada warkaadan rakaakaa ku jirte oadaqalafsane ma loo fasir xadiidkii jilacsanaa ee la fahmi lahaa intuu taxriifiyey iyo wax kale kusoo baxay ayu shayin haada muxuu ya waxaad ka wado qaala wuxuu yacni waxaa laga wadaa tutakhadu inaad samaysanin baa lagu leeyahay kuwatan dariishad iyo naafida iyaad samaysanin fii xaa'idin jidaarkaada liyadkhula inuu kaaga soo galo calayhi dariishadaasi alrawxu saxa iyo dabeel qabow saasaa xadiidka loo wadaa xadiidkan uu saa ku dhuftay ee lafdan wa macnan uu taxriifiyey waa xadiidkii nabiga alayh salam saxiixa nahaa rasulu la sl slam an yutakada shayun lahu ruuxun arada ah, in laga samaysto xayawaan ruux leh in laga dhigto gardan ama garadan laga dhigto kabdhood wax nool digaag iyo shimbir iyo wax nool intii meel lagu xidho in lagu toog dhisto nabiga calayh salaatu wasalaam wuu nahiyey qaradku ah, waxaa weye waa hadafka rawxna meehe waa ruux wax naf leh oo ruux leh in laga dhigto qaradan meel lagu kabdhoodo oo lagu toog dhisto lagu shiishbarto ayuu nabiga diiday calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkii macnihiisana waa bedelay lafdigiisana iyo muxuu aha alfaadiisana taxriif ku sameeyeyoo cardan buu yihi meeshay qarad qaradtay aheed qoynka eh, aheed arruux meesheeda horaada la godi lahaana arrawxu buu yidhi oo dabeel iyo qabow buu ka dhigay iyo leyr soo baxaysa ninkaa marka waa ninkaa ah, tasxiif buu caan ku yahay iyo taxriif alfaadii buu dabagediyaa sanadan wa matnan macnan intaba waa dhaxaa iska dhaqaaqay waxaa iska dhaqaaqay iska jira qaala muslim baa wuxuu yidhi imaamkii weeyaan saaxibu alkitaab raximahu llah wa samictu cubaydallah cubaydallah ibnu cumar alqawaariiri ayaan maqlay yaquulu isagoo le samictu waxaan maqlay xamaad ibna zaydin oo yaquulu leh lirajulin nin buu wuxuu ku lahaa bacdamaa jalasa mahdiyu bnu hilaal nin buu su-aalayaa goorma bacdamaa jalasa markuu fadhiistay mahdiyu bnu hilaal ninkii la dhihi jiray nin mahdiyu bnu hilaal yihahdo muttafaq calaa dacfiha nasaa-i wuxuu yidhi basriyun matruuk ibnu maciinna wuxuu leeyahay saaxibu bidcatin yadacu lxadiid marka ninkaasi markuu fadhiistay biayaamin maalmo markuu fadhiistay xagee fadhiistay jalasa litadriis in ummadda wax baro oo cilmi akhriyu meel u fadhiistay maalmo markii laga joogo ayuu xamaad binu zayd nin ku yidhi ay isku xaafad ahaayeen maa haadihi alcaynu lmaalixa war ishan biirta ah ee cusbada ahee ajada ah maxay ta allatii nabacad ka soo burqatay qibalakum xaggiinni nin sheeg wuxuu ahaa uun waxaan jirin oo axaadiis ah, mawduuca ummadda ku hurgufay marka wuxuu yidhi war ishan dhanaha ah maalixa cusbada eh la cabi karin allatii nabacad ka soo burqatay qibalakum xaggiinni maxay ta qaala ninkii la weydiinaya wuxuu yihi nacam walla waa runtaa yaa abaa ismaaciil abaa ismaaciilo waa xamaad binu zayd kunyadiise waa runtaayoo ninkaasi balaayu la yimid balaayu la yimid hadda yaa la haystaa ya ninka la haysta waa kuma mahdiin binu hilaal weeyaan qala wxadatna xasan اxulwani ibnu cali qaala samictu cafan ibn muslim safar qaala samictu aba cawaanat alwadax ibn cabdilah alyashkuri qaala balaganii ma balaganii ma balaganii igama soo gaarin can اlxasani xasanulbisri imaamkii cadiimkaa min saadaati taabiciin buu ka mid ahaaye xadiidun xadiid igama soo gaarin ilaa ataytu bihi waxaan oola imaan jiray aabaan bin abi cayaash yaan u keeni markaan u keeno oon yidhahdo xadiidkan xasanulbisri ga soo gaaray oon ku dul akriyo faqaraahu calaya anigu igu dul akrinba anigii wax u sheegay buuba sheekii noqonba oo igu dul akrinba ma xadiidkaas ha xadiidka anaaba ku sheegay waa mafruuqu minhu annagaa naqaana buu dhihibiyo bal ku kala soo qabo maanta soo haddaan u sheego oo afkay ka soo baxaba sidiiba intuu dhawdhe anaba sheeg kugu oo ku akriyey kadeedkaas asagana lagala kulmay waa amaan bin abi cayaashkaas ninka waxaa sameynaya ee aan ogoleenba in waloo wax la baro oo arday uu noqdo oo sheekh loo noqdoba aan ogoleenba ninka wuxuu sheegaba wuxu hi anaba sheekh u ah waxadaanaa suwayd saciid alharawi qaala xadaanaa caliy bnu mushir qaala samictu waxaan maqlay ana aniga iyo waxamzatu zayaatu min aabaan waxaan ka maqalay aabaanki hadda soo marray wey aadaan bin abi cayaash waxaan ka maqalay naxwan min alfi xadiid kun xadiid wax ku dhow baan ka maqlay buu yidhi meelow ka soo hororsa wax meel loo meenadayi ma aha wax lagu daali oo lagu soo dhididi ma aha carabi wey sanadkiina wuu taxanun aayarto nin la yaqaano oo saxaabi ama taabici rag yaqaanana wuu ku khatimi kun xadiid baan ka maqalay waa ardo wey masaakiin way iska qaateen qaala cali xamsatu zayaad ee ninkaasi aabaana wax ka wada qaadanay kunka xadiid nagu feera jebiyey ayaan la kulmay buu yiri isku ardad ahayn fa akbaranii wuxuu ii sheegay anahu ra'a nabiya inuu nabiga arkay sala allah alay waslam fi lmanaami hurdo ah, arday iska mukhlisa daacada lilaahi awey ah, xalay nabigaan ruyo ku arkay calayhi salaam oo facarada caleyhi inuu u bandhigay buu sheegay maa samica waxaa ka maqlay min aabaan kunkii xadiid buu nabiga u bandhigay calayhi salam fi ruya ruyada dhexeed famaa carafa ma garanin rasuulka calayhi salaam minha kunkii xadiid ilaa shayan yasiiran wax yar mooyeene amsatan shan xadiid oo sita waxaan kale maba garanayo bin anigama soo jeedaan kumana hadlin sala allahu alayh waalih wasalam yustanas <clears throat> ru'yada saalixadaa ah, waxaa weeyaan yustanas axkaamta iyo muxuu ahaa masaa-ishaasi qadciyaadka looma soo qaato laakiin waa la weheshadaa waa la weheshadaa waa la weheshan oo dee waxaa weeyaan eh, man ra'aanii fi lmanaam faqad ra'aanii walaa yatamaalu biya shaydaan nabi sala allahu alayh waali wasalam ki yidhi qaala xadaanaa cabdullahi bn cabdiraxmaan addarami marka nimankaasi ehlulxadiidka ah markay ahaayeen mukhlisiin fi alabi alcilmi oo aad iyo aad ugu dadaaleen in warkii nabigo saxa ay helaan waxaa weeyaan wixii wixii lagu kalsoonaan waayo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala u muujinayay oo way ogaan jireen oo waxa dacfi ah iyo waxa muxuu ahaa aan sharci waafaqsanayn ay wataan ma sii socon jirin oo waa la soo afjari jiray qaala xadaanaa cabdullahi bin cabdiraxmaan addarami qaala akhbarana zakariya bnu cadiyin qaala qaala lii abu isxaaq alfazari abu isxaaq alfazari baa wuxuu igu yidhi ogtub waxaad ka qorataa wax ka qorataa cilmi ka barataa can baqiya ninka baqiye la yihahdo ibnu waliid alximsi wax ka qoro maara waa ka qoro wuxuu u wariyo can ilmacruufiina ragga la yaqaano walaa taktub canhu ha ka qoranin baqiye maara waa wuxuu ka wariyo can kayr dadkaan la aqoonin dadaan la aqoonin hadduu sheego iskaga fogow wax buu ku qarin laakiin dadka la yaqaano ee iqada ahee lagu yaqaano cadaalada dadka hadduu kuu sheego ka qaado walaa taktub kaa waa ko ku kasii darana waa kan walaa taktub ha ka qoranin can ismaaciil binu cayaash maa rawaa wuxuu ka wariyay can ilmacruufiina kuwa la yaqaana iyo walaa can kayrim kuwan la aqooninba wuxuu kuu keena kaasaga weliga waxbaa ka qaadani ama ha la yaqaano dadka uu sheegay ama yaan la aqoonin baqiyaha wax yar dhaama hal martaba ayuu dhaama hal buunduu ka koreeyaa baqiyahana waa kaan soo sheegnay xalay oo niri wuxuu caan ku ahaa isagoo laftirkiisa waana laba jeer baan soo maray waxaan soo maray xalay kaana yaahudu miman aqbala wa adbara soo meen waxay dhaheen markaa eh, ahlulxadiidka marka waxay kasoo baaq bay kasoo bixiyeenoo kasoo jeediyeenoo waxay dhaheen waxay dhaheen axaadiiu baqiya axaadiiu baqiya laysat naqiya fakun minha alaa taqiya wakaa saasay dhahaan iska ilaali bay dhahaan tadliisu taswi taswiyana way ku sheegaan tadliisu taswiya nooca la yidhaahdo badan yahay tadiiskan wac buu leeyahay qala وxadaثna isxaaq بn ibrahim alxandli ibn rahawayh shaykhu الbukhaariyi wa muslim qaala samictu waxaan maqlay bacda asxaabi cabdillaah cabdullaahi bnu mubaarak weeye ardadiisii qaar ka mid ah oo qaala yidhi bacdigaasi qaala ibnu mubaarak cabdullahi ibnu mubaarak baa wuxuu nagu yidhi nicmo rajulu nin waxaa ugu nicmo badan ugu wanaagsan almaqsuusu bilmadxi baqiya baqiya bnu waliid nin wanaagsan wey lowlaa anahu asaga hadduuna aw kaan ahaan lahaa lowlaa anahu asaga haduuna kaana ahaadeen hadduunan ahaadeen yaknii kii kunyo u sameeya alasaami magacyaha wa yusamii magacyo u sameeya alkuna kunyooyinka hadduunan ahayn kaana nicma rajul buu ahaan lahaa nin caan ku ah magac oo magaciisaba haddii la maqlo la wada garani ayuu kunyo u sameyn abu hebel buu dhihi kunyadiisa oon la aqoonin ayuu deena sheegi marka ninkii daciifkaabuu noo qarin waa kan daliilkii waa kan kaana wuxuu ahaa baqiye dahran zaman yuxadiduna kii nooga warrama can abi saciid alwuxaadi zaman idil waa dhan buu nugu hayn jiray xadaanii abi saciid alwuxaadi buu nugu hayn jiray kunya wey fanadarnaa dib baan u fiirinay baadhitaan baan samaynay faidaa huwa ninka uu abu saciid alwuxaadida ku hayo wa huwa cabdulquduus cabdulquduus binu xabiib alkulaacigi daciifkaa soo marray bardhow cabdulquduus wayaba ninka uu ku hayo abu saciid alwuxaadida ku hayo dhibaatadiisa marka waxaa weeyaan dad buu noo hoosaasini rag aan iska garan iyuu kunyo iyo laqab iyo naanaysi wax saaraya waa nooc kamida tadliiska nooc tadliiska kamida weeyaan oo oo sheekha magaca lagu yaqaano magacaan heena lagu sheego ama kunyadii wa lagu hadduu kunyada caan ku ahaa magacii buu sheegi hadduu magaca caan ku yahay kunyuu sheegi abu hebel buu dhihi hadduu kale laqabkii naanaysti yuu sheegi haddii kale nisbadii buu sheegi waxaasay markas sheegaan marka ninkaasuu noo qariyey khalaas marka iska ilaaliya qaala waxadaanii axmed marka waa ka haddaan soo maraynay mar dhow oo wixii la yaqaano un ka qaata uu lahaa wixii la yaqaano oo la garanayuun ka qaata waa ka ilaahayeen qofkii aan la garanayn oo uu kunyaya wax kuu saaro iska ilaali waxadaanii axmed bnu yuusuf alasdiyu qaala samictu cabdrazaq bnu hamaam yaquulu maa ra'aytu markin ibn almubaaraki cabdullaahi ibnu mubaarak almarwasi oo yufsixu caddaynaayo oo afka ku ballaarin biqowlihi hadalkiisa ku caddayn kadaab leh qof ma akin buyuri waa laga fiican yahay iyo ka qaadanin iyo maqale laakiin asagoo afka ku ballaarinoo waa beenaalo leh maana arkin ilaa cabdilquduus ninka la yihahdo mooyaane ibnu xabiib alkulaacigi fa inii samictu waxaan maqlay yaquulu asagoo kule lahu cabdilquduus oo lasoo qaaday kadaaban asagoo laha maqlay qala وxadثnي cbdاللahi بن cبdiرحman الdarimi qala samictu aba نucaym الفضل بن dukayn وdakra wlxaal dakra الmucalى wuxuu sheegay abu nucaym almucalى ibnu curfan in la yihahdo almucalى ibnu curfan ayuu soo hadal qaaday dakara wuxuu sheegay abu nucaymka sheegaya almucalla ibnu curfaan buu sheegay faqaala markuu soo hadal qaaday buu faqaala waa tacliiqi faqaala wuxuu yidhi abu nucaym qaala ninkan aan soo hadal qaaday ee la yihahdo abulmucalla binu curfaan wuxuu yidhi xadaanaa abu waa'il a u fiirsa qaalada meeshay kala gelayso faqaala wuxuu yidhi abu nucaym dakara almucalla binu curfaan soloma dhihin faqaala wuxuu yidhi ninkii soo hadal qaaday almucalla ee ah abu nucaym qaala wuxuu nagu yidhi abumucallagaasi xadaanaa waxaa noo waramay abu wail shaqiiq ibnu salamata alkufi abu wail baa noo warramay ayuu nagu yidhi qaala wuxuuna yidhi abu wail kharaja calaynaa waxaa noo soo baxay oo nagu soo baxay ibnu mascuud cabdullahi ibnu mascuud bisifiin sifiin markay dhacday sifiin ayuu noogu yimid cabdullahi ibnu mascuud buu yidhi bal wax uu ka dhaqaaqay fiiri taarikhdaa beenin doonta fa qaala abu nucaym abu nucaym baa wuxuu leey marka ninkan ibn mascuud baa noo yimid sifiin aturaahuma waxaad u malaynaysaa cabdullaahi ibn mascuud in bucuuda lasoo bixiyey bacda almowti intuu dhintay kadib intuu dhintay miyaa lasoo bixiyey maxaa yeelay ibn mascuud wuxuu dhintay sanata itnatayn wa halaatiin soddon iyo labo hijrada nabiga markeed calayhi salaatu wasalaam soddon iyo labo yuu cabdullahi ibn mascuud uu dhintay waana khilaafadii cuhmaan radia allaahu canhu ayay ka sii horreysay ha qabla yani eh, intayna dhammaanin intayna dhammaanin waaye weli waxa lagu dhex jiraa khilaafada intayna dhamaanin ka hor intayna khilaafada cumaan dhammaanin ka hor bay ahayd <clears throat> cumaan oo marka khaliif ah oo jooga iyo cabdullahi bin mascuud dhintay sifiinna goormay dhacday waa dagaalkii dhex maray cumaan markii la dilay fitantii bilaabatay ee mucaawiya bin abi sufyaan oo shaam hogaaminaya reer shaam iyo caliy bin abi aalib oo reer ciraaqi hogaaminaya meeshay isku fara saareen baa sifiin la dhihi jiri yaa sifiin la dhihi jiri marka wuxuuna leeyahay ibn mascuud baa noo soo baxay sifiin dhowr sano ka hor saddex sano afar sano ka hor buu marka sii moodan yahay cuhmaan bin cafaan ee ninka la yihahdo cabdullahi bin mascuud uu sii moodan yahay oo xilligii cuhmaan radi allahu canhu oo dhimanin ayuu cabdullahi bin mascuud dhinto waa sii horreeyey sifiinna cuhmaan bin cafaan bay ka dambaysayoo dagaalkaa wuxuu ku dhacay sababtiisa ay ahayd ijtihaadkii saxaabada nin walbaba uu dhinac isku u ijtihaaday ee kuwana ay lahaayeen dadkii dilay cumaan baan rabnaa calina uu lahaa khaliifkii lala baycooday ee xaqahaa baan ahaaye horta isoo raacoo ciidanka ha la mideeyo kadibna dadkii dembiilayaashahaa innagoo midaysanoo oo khilaaf iyo nugu dhex jirin aan qabannoon xadda ka oofino calalbayina iyo caddayn intaa saarno tanaa marka laisla garan waayey marka ijtihaadaadka saxaabada ay ijtihaadeen ee isku dhaca keentay ee salafulumma dhammaantoodna dhammaantoodna ay isku raaceen in wixii dhex maray laga gaabsado mid walba mujtahid buu ahaaye wixii gafay oo gaf ka dhacayna maqfuur weeye ilahay baa u dhaafay gafkiisa ijtihaad buu ilan ku yimide kii asiibayna laba ajir buu lahaaye sidaa lagu dhaafo ayay marka waxay leeyihiin firaqu daalla ka shiicati raafida waxay leeyihiin waa kan oo muaawimacaawiya cali buu la dagaalamay marka waa gaaloobay halkaasi kala soo boodeen halkaasi kala soo boodeen waxaan ayaga ahayn oo yirina ma jirto fitan waa tahay dhibaato waa dhacday laakiin ta'wiil iyo ijtihaadaad bay ku dagaalamayeen saxaabadii labada qayboodna oo ku kala jireen marka hadda waxaa adda naga khuseeya qisadan waxaa weeyaan ninka la yidhaha almucalla binu curfaan abuwaayil buu masabiday wuxuu masabiday abuwaayil abuwaayil waa saxsan yahay waa nin qiimo leh oo shaqiiq binu salama weeyaan ardada cabdullahi bin mascuud dadka ugu yaqaana cilmigiisa wey laakiin warkan uu u tiiriye uu leeyahay abuwaayil baa yidhi ibnu mascuud baa noogu soo galay sifiin noogu yimid warkaa been buu ka sheegay abuwaayil ma dhihin alihi allah ah, maxaa yeeley abuwaayil see u dhihi sheekhiisi ibnu mascuud wuxuuba dhintay markaa sifiin ay dhacayso afar sano ka hor ayuuba moodanaaye see ku dhici kartaa marka mucallahaas weyaan iska jira weeyaan qaala xadaanii camr bnu caliyin waxasan bnu alxulwaani kilaahumaa can cafaan bn muslim bay ka wariyeen asafaar qaala kunaa cinda ismaaciil ibni culaya ismaaciil bn culaya agtiisaan joognay ibnu miqsamki weeyaane ismaaciil bin ibrahim ibn miqsam faxadaa rajulu nin baa wuxuu ka sheekeeyey can rajuli nin kale faqultu markaasaan waxaan idhi ina haadaa ninkan aad sheegtay laysa bihabtin maaha nin lagu kalsoon yahay nin sugan ma aha oo lagu kalsoon yahay qaala wuxuu yidhi faqaala rajulu ninkii aan afjugay een idhi ninkaas sheegtay soo hadal qaatay tabti ma aha yaa igu soo booday wuxuu yidhi ikhtabta waad xamatay a nin muslimaad xamatay oo tidhi tabti ma aha laguma kalsoona qaala ismaaciil oo sheekii fadhiyey meesha ah wuxuu yidhi maktaaba ma xamanin walaakinahu xakama wuxuu xukumay anahu laysa bihabtin umuu yidhi ninkaan nin lagu kalsoon yahay xadiid ahaan sanadkiisa la qaadan karo ma aha intaasuu yidhi taasna xan ma aha baabka markay maanta gasho ee kala faham xukunka iyo xanta xukunka iyo xanta kala faham ninkan masale sharci uu xukumay a sanad buu ka hadlay diin buu difaacayaa adaa la rabaa ninkaa waxaad ku difaacay inaad sheegto ee marka xan ma aha waxaa masalada ayada waa soo sheegnay ina xan aynan ahayn bale waajib bay mararka qaarkood noqon waxadaanaa abu jacfar addarami wasmahu axmed binu saciid abu jacfarka axmed binu saciid baa la yihahda qaala xadaanaa bishr bnu cumar qaala sa'altu malik bn anas baan weydiiyey abu cabdillaah an mamed bin cabdiramaan aladi maxamed bin cabdiramaanki yarwi ka wariyey can saciid bin musayir ninka maxamed bin cabdiramaan la yihah saciid bin musayir ka wariya maalig o noo sheeg faqaala wuxuu yihi maalig laysa bihiqa laguma kalsoona wasaaltu waxaan weydiye an saalix baan weydiiyey mawla tama ninkaa saalix aan weydiiyey faqala wuxu laysa bihiqa laguma kalsoona wasaaltu waxaan weydiiyey can abilxuwayri baan weydiiyey faqala wuxu laysa bihiqa laguma kalsoona waa fatwo wey raggaasi raggaasa intay aada u barteen eh, jarxi tacdiil waa kala hufayaan xadiista nabiga alayh salaatu wasalaam bay difaacayaan ilahay ku badbaadinayaan wasaaltu waxaan weydiiy can shucba aladi shucbihi rawaa canhu ka wariya xaggiisa ibnu abi diba ka wariya kaasna ka waran faqala wuxu laysa bihiqa wasaaltu waxaan weydiiyey can xaraam ibnu cuhmaan faqala wuxu laysa bihiqa laguma kalsoona wasaaltu waxaan weydiiyey maalikan maalik can haulaai alkhamsa shantooda hadday isqabtaan ka warran meel wada maraan faqala wuxuu laysu bihiqa laguma kalsoona fi xadiidihim xadiidkooda wasaaltu waxaan weydiiyey can rajulin nin kale nasiitu ismahu magaciisa aan halmaamay faqaala wuxuu yihi hal ra'ayto fii kutubii kutubteyda ma ku aragtay ka muwaطa'in kutubteyda ma ku aragtay qultu laa maya kuma jiro sanadka ninka asaga kutubtaada qaala law kaana iqa hadduu ahaan lahaa la ra'aytuhu fii kutubi kutubteyda ku arki lahayd buu yidhi soo taskiya likitaabi malik raximah llahu tacala almuwaطa malik raximahu اllah qof uu u arkay inuuna iqa ahayn kitaabkiisa muwaطaa kuma warinin asaga siduu u arka weeyaan ragga kale iyo culimmada kale ee dhexgalay ee falanqeeyey warar bay sheegeen oo iga soo saareen laakiin asagu waxa weeyaan waxaan iqe ahayn waxaan iqe ahayn kama qaado ah, saas wey saas madhabkiisa uu ku tegey marka malik raximah llahu tacaala wa radia allahu canhu allah ka raadi noqdo sida uu noogu difaacay diinteenna qiimaha badan ee wax allaala wixii qashin ahaa oo dhan uu nooga xaaqay ah, aad ba ugu mahadsan yahay radia allahu canhu ardaa nin la yihahdo cabdilxamiid alkashki la yihahdo masri ahaa oo khudbo badnaa khudabada mufawihiinta casriga kamid ahaa yaa wuxuu maqlay albani raximah llahu tacaala oo xadiis intuu ka daba tegey wax alla w qisas uu sheegi jiray oo dhan yaa dhulka lagu simay markaasu wuxuu yihi kana kana alalbaniyu taraafika alxadii buu yihi axaadiista ah, taraafigeedii buu noqday buu yihi ah, taraafiga axaadiista iyuu noqday buu yihi xadiistu ka dhex kacay marka ya warkaas marka waa sax waay in lagu noqdo qolo walba marka mahaanta iyo shaqada ay leedahay waa inay kasoo dhalaasho waajibaadka iyo mas-uuliyadda xilalka saaran qof walba dhinaciisa diinta waa inuu ka difaaco oo looga soo dhicin marka ragga ahlulxadiidka shaqadaasa lagu ogyahay waxadatanii alfadl bnu sahlin qaala xadaanii yaxya bnu maciin yaxya bnu maciin saaxibu axmed bnu xambal abu zakariya qaala xadaanaa xajaaj xajaaj bnu moxamed almasisi qaala xadaanaa ibn abi diibin moxamed bin cabdiraxmaan baa la dhahay ibn abi diibigan moxamed bin cabdiraxmaan bn muiira can shuraxbiil ibni sacdin wa kana mutahaman wuxuu ahaa nin la tuhmaysto oo xadiidkiisa aan ugu kalsooneen qaala waxadaanii maxamed bin cabdillahi bn quhzada qaala xadaana samictu muctaba isxaaq bn dalaqani yaqulu samictu ibn mubaarak cabdullahi ibn mubaarak almarwasi qaal low khuyirtu buu ibn mubaarak haddii lay khiyaar gelin lahaa bayna an adkhula aljana inaan jannada galo wa bayna an alqaa inaan la kulmo marka hore cabdallahi ibnu muxarar inaan marka hore la kulmo labada haddii lay khiyaar gelin lahaa ma jannadaad raasan u geli toos u geli mise sheekha cabdullahi ibnu muxarara horta lagu tusi kadib baa jannada lagu gelin lakhtartu waxaan dooran lahaa an alqaahu inaan la kulmo cabdullahi ibnu muxarar uma kadib deen adkululjana jannada aan galo ayaan dooran lahaa buyuri jacaylka aan sheekha u qabay falamaa ra'aytuhu markaan la kulmay oo wax ka dhagaystay oo waxa uu isku dardaraya aan arkay kaanad waxay noqotay bacratun saalo geel axaba ilaya midaan ka jeclahay minhu asagi subxaana allah bal fiiri waa maal ay carabtu dhahaan buu shabahay oo ay dhahaan tasmacu bilmuaydiyi khayrun min an tasmacu bilmucaydiyi khayrun min an taraah mucaydin in la yihahdo wey oo magaciisa u dheeraa inaad maqashuu kaga fiican yahay inaad la kulantood aragto ah, oo mararka qaarkood wax la buunbuuniyo oo yaa ku tusawun aad leedahay yaad marka dambe waxaad arkaysaa in sidii aad ml filaysay ay una noqonin siaan filaynay ma aha ama marka dambe kaasoo hari saasa kaasoo soo hari marka marka koowaad waxaa wanaagsan in qofka xamaasadiisa iyo caadifadiisa uu xadido iyo jaceylka u qofka uu qabo inuu xadido waa muhim si hadhow intikaasa iyo muxuu ah niyad jab iyo qaadanwaa intay ku dhacdo hadhow deena qofkii cidda uu nacay xataa xaddii haddana uu sii gudbo mar labaad qofka bashar inuu yahay khaladna ka dhici karo gefi karo marka horeba maskaxda kusoo qabo nabiga alay slam wuxuu yidhi xabib xabiibaka hawnan ma casaa an yakuna baqiiduka yawman ma casaa an yakuna baqiidaka yawman ma wabqad baqiidaka hawnan ma casaa an yakuna xabiibaka yawman ma soo ma qofka aad jeceshahay maxabada iyo jecelkaad u qabto dhexdhexaada ahaato tartiib tartiib waxaaba dhici karta maalin inaad nacde qofka aad nacaysana tartiib tartiib u nac aad ha u nacin eebihiis o dhan banaanka ha dhigin ha ku talax tegin inaad isjeclaataan baa dhici kartee wax reebo wax marka waxaa weye tawaasun baa loo bahan yahay marka horeba inaad ku socoto oo haddaad marka horeba aad kusoo talagashay qofkan asaga waa qof sidii macsuumkii oo kale nabiga oo kale ahoo wax walbaba sax ka ah aad ku talagashay wax yar oo turaanturaa ood aragtay baa waxay kugu tuuraysaa meelfa kugu tuuraysa ah, wax yaroo turaantura meelfa kugu fuul laakiin markaad tiraahdo fa yatabicuuna axsanah aad tiraahdo markaas ah, waa iska roonaan doontaa waa iska roonaanaysaa waa yahay bacrada waad garanaysaan waa waa saalada iyo degafurida weeyaan degafurida weeye <coughs> ninkaa marka cabdullahi bin muxarar la yidhaahdo abu jacfar almansuur yaa meel la yidhahdo raqa qaadi oga dhigay qaadi buu baahan jiray ibnu maciinna wuxuu leeyahay laysa bifiqa in lagu kalsooya maaha waxadaana alfadl ibnu sahlin qala xadaana waliid bnu salixin qala cabducubaydullahi bn cumar wuxuu yidhi qaala zayd wuxuu yidhi yacni ibna abi unaysa zayd bn abi unaysa wuxuu yidhi laa taakuduu waxba ha ka qaadanina can akhii walaalkay walaalkay waxba ha ka qaadanina diin bay tagtay arrintu diin bay tagtay marka ninkan walaalkaya fasaadinaya diinta waxba ha ka qaadanina walaalkiisaasna waa inoo imaan doonaa yaxya la dhahaa yaxya bin abi unaysa qaala xadaanii axmed bn ibraahim adawraqi qaala xadaana cabdusalaam alwabisi qaala xadaana cabdullahi bnu jacfar araqiq can cubaydillahi bnu camr qaal kaana yaxya bin abi unaysa wuxuu ahaa kadaaban beenaale oka waa zaydkii walaalkii wey yaxya bin abi unaysaan qala xadaanii axmed bn ibrahim qala xadaanii sulayman bnu xarbin can xamaad bni zaydin qaala dukira farqad baa la sheegay cinda ayuub ayuub agtiisa farqad ninka la yahado lasoo hadalqaaday faqaala ayuub baa wuxuu yihi ina farqadan farqad laysa saaxiba xadiiin ma aha nin saaxib alxadiid ehluxadiid ma aha ehluxadiidku waa dad la yaqaano istilaax bay leeyihiin qawaacid iyo lawaabid lagu gartay oo maarata lagu soo aruuriyay leeyihiin sanaacada xadiidka iyo duruqdiisana waa lagu gartaa marka ahlulxadiid ninkan ma aha ma aha qaala samictu yaxya bnu saciid alqataan ayaan maqlay dukira asagoo lasoo hadal qaaday oo la sheegay cinda hortiisa maxamed bin cabdillaahi bnu cubayd bnu cumayr leythi ninkaasaa lasoo hadal qaaday fadacafahu jidda yaxya bnu saciid wey wuxuu daciifiyey maxamed binu cabdilaahigaas jiddan aad dacfigiisa weli waa daran yahay buu yii daciif wey faqiila liyaxya waxaa lagu yihi yaxyi wax daciifiyey adcafu min yacquub binu cada carabkaad ku adkaysay adcafu min yacquub binu cada yacquub binu cada miyuu kasii daciifsan yahy qaala wuxu nacam haa uma qaala wuxuu yidhi maa kuntu maba ahayn araa mid u malaynaaya ama uraa kii u malaynaaya maanan ahayn ana axaddan qof inuu yarwi ka warin can maxamed bin cabdillaahi bin cubayd binu cumayr nin baa ka warin maba islahaynba ninka in meel la dhigay oo warkiisa laga baxay ayaan u haysanay qaala xadaanii bishr bnu xakam qaala samictu yaxya bnu saciid alqataan yaan maqlay yaxya bnu saciid oo dacafa daciifiyey xakiim binu jubayr buu daciifiyey wa cabdilaclaa buu daciifiyey wa dacafa yaxya bnu muusa ibnu dinaara waa daciifiyey qaala wuxuu yidhi weliba ninkan dambe xadiiduhu xadiidkiisu riixun dabeel wey yaxya bnu muusa xadiidkiisu waa riixun dabeel dabeelun saa u socoto wey dabeel hadday socoto laa tatruku makaanaha aharan waxay raado meesha kaaga oga tegaysa ma laha waa ku dhaaftay sidaasoo kale weeyaan wax la qabsado ma laha iyo wax maaratay aharoo ka harhaya wadacafa muusa bnu dihqaanna waa daciifiyey yaxyaa ka dhex kacay hadda yaxya bnu saciid alqadaan asxaabu lcilalki wey raggan u ka dhexkacay dacafa wuxuu daciifiyey yaxyihii weye muusa binu dihiqaan buu daciifiyey wa ciise binu abi ciisa almadinani waa daciifiyey qaala wuxuu yihi yaxye wasabctu lxasan ibnu ciisa baan maqlay yaquulu leh qaala lii ibnu mubaarak cabdullahi ibnu mubaarak wuxuu igu yidhi idaa qadimta calaa jariir jariir haddaad u gasho faktub calimahu cilmigiisa ka qoro kullow dhammaantiis ka qoro ibnu xasimki ilaa xadiida alaaatin saddex nin xadiidkooda mooyeene wax kasta ka qoro laa taktub ka qoranin xadiida cubaydata ibnu mucatabin ninkaa la yidhaha cubayda bn mucatib wasiriy asariy bn ismaaciil ha ka qorana xadiidkiisa wa moxamed binu salim saddexdaa nin sanadka ay ku diraan haka qaadanin intaintada kalese ka qaado baabun wuxuu ku saabsan yahay maa tasixu bihi ruwaat ruwaati bacdhum can bacdin maa tasixu bihi waxay ku ansaxdo ruwaat ruwaati ruwaada werintooda bacdhum barkood can bacdi ay kaga wariyaan watambiih in laisku baraarujiyana wuu ku saabsan yahay baabkan calaa man qofka qalida khaldamay fii dalika riwaayat ruwaadka sida wax loo kala wariyo qofkii ku khaldamay asagana waan baraarujinaynaa waxaa mar dhow soo socda oo hadalladan hadda uu arar iyo muqadimo u tahay imaamu muslim oo fooda ka maleegaya oo weeraraya si adagna u weerari doona ninkii ahaa imaamu albukhaari raximahu allahu tacaala waa meeshuu ku khatimi doona muqadimadan xogow baan yar akrinaynaa si cashirka u horreeya soo socda muqadimada ay nooga dhammaato qaala muslim baa wuxuu yidhi wa ashbaahu maa dakarna waxaan soo sheegnay maantao dhan iyo maalmahanba kuu soo sheegaynay iyo wixii shabahaa min kalaami ahlilcilmi ah waxaan soo sheegayna muxuu yahay min kalaami ahlilcilm ahlulcilmiga iyo aqoonta kuwa ehelka u ah hadalladoodii fii mutahimii ruwaati lxadiidina cilmiga u leh fii mutahimii ruwaati lxadiid xadiidka kuwa warinaayana cilmiga u leh ahlulcilmigaasi cilmiga u leh fii mutahimiin ruwaati lxadiid kalaamkoodii aan soo sheegnay wixii shabahaa wa ikhbaarihim iyo ka warramidoodii ay ka warrameen ahlulcilmigu can macaayibihim ruwaadda wax warinaysa ee xadiistada la tuumaystay ceebahooda ay ka warabeen kaiirun waa fara badanta waxa aan soo sheegnay iyo wixii lamid oo ehlucilmiga aqoonta u leh ruwaadda axaadiista kuwa warinaysa la tuhmaystay iyo ka waran ceebahooda laga warramo oo laga sheekeeyo intaan soo sheegnay ka badan way badan tahay buu ku leehay intaa bisa ma aha kaiir ah. yatuulu wuxuu waxaa dheeraan alkitaabu kitaabku wuu nagu dheeraan bidikrihi ka sheekeyntiisa ahlucilmiga waxay sheegeen oo ruwaadda ka sheegeen dadka la tuhmaystay laga caddeeyey hadda haddaanaan aan wada sheegno amhilo iyo tusaale aan ka bixinno kitaabkaan ugu dheeraan mukhtasarkii aan rabnay ilan kitabka kitaabka abusa u arkahay mudawil inaga agteenna kaa ah. waan ugu dheeraan bu leey kitaabki cala istiqsaa'ihi inaan ku xeel dheeraanaan ugu dheeraan cala istiqsaa'ihi ee calaa wusuuli mubaalaqa bihi inaan ku xeel dheeraano oo an nubaaliqa caley aan ku xeel dheeraano yaan ugu dheeraan a yadul kitaabu bidikrihi cala istiqsaai aan u sheegno istiqsu waxaa weeyaan shayga oo lagu xeeldheeraado oo la dhamaystiro istiqsaa taqasi dhamaystirki wey cala istiqsaa'ihi ku-xeeldheeraashana aan u sheegno on ku xeeldheeraano yadulu kitaab bidikrihi wa fii ma dakarnaa intaa aan sheegnay waxaa ku sugan kifaayatun kufilaasho waan ugu filan tahay liman qof bay ku filan tahay tafahama fahmi wacaqala garani madhab alqowmi qowmkan ahlulxadiidka madhabkooda qofka garan intaa tusaalaha way ku filan tahay fiimaa wixiina garan qaaluu ay dhaheen ahlucilmigu min dalika ruwaadda ka sheekeynteeda ay ka hadleen wabayinoo caddeeyeen ahlucilmiga wixii ay ka hadleen ay ruwaadda ka sheekeeyeen qofkii wax ka fahmi intaas tusaalaha way ku filan tahay wa inamaa alzamuu anfusahum ahlucilmiga waxay naftooda ku laazimiyeen alkashfa inay faydaan oo bannaanka soo dhigaan can macaayibi ruwaati alxadiidi xadiidka ruwaadda warinaysa ceebahooda inay bannaanka soo dhigaan waa ninkii ceeb lehe wa naaqili alakhbaar axaadiista kuwa soo naqlinaya ceebahooda inay bannaanka dhigaan bay isku waajibiyeen oo isku laasimiyeen wa aftao weliba waa ka jawaabeenoo waa fatwoodeen bidalika ceeb sheegidaasi xiina su markii la weydiiyeyna way ka jawaabeenoo way fatwoodeen marra toos bay u weerarayaan u sheegayaan marra can dariiqi su-aal la weydiiyey yay oga fatwoon jireen limaa fiihi waxa ay saa u yeelayaan ee ceebaha ruwaaddaasi xadiista warinaysa ceebaysan oga sheekeen haddii la weydiiyana aynan oga leexleexanaynan jawaab saxa inay ka bixiyaan waa lima fiihi waxa ku sugan masaladan oo min cadiimi lkhatari khatarta weyn ah khatar weyn baa meesha ku sugan warkan isagaa lima yi ladii fiihi ladiguba wixii ku sugan oo min cadiimi lkhatari ah khatarta culus ee ku jirta masaladan ee ah in dee axaadiistii daciifada haddii la caddayn waayo ay kuwii saxiixada dhex galayso khatar baa ku sugan hadduu ku duuduubay ijmaalkii tafsiilkeeda waa kan khatarta ku jirta waxaa weeye id ilahbaaru akhbaarta iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii amri diini kaainatun waxay tahay oo ku sugan tahay oy ku saabsan tahay fii amri diini diinta umuurteeda umuurdiin bay axaadiistun diinteenna umuurteedii iyo shaanigeedi iyo xaalkeediiba ku saabsantahay umuurdiinkaas faraha badan ee caqiide leh ee xalaal leh ee xaaraam leh ee muxuu ahaa amar leh ee nahyi leh ee waa ka uu tixi doonaaye id ilahbaaru axaadiista nabiga fii amri diini umuurdiin bay ku saabsantahay inamaa taati haddaan ku faafaahiyo umuurdiinkii buu kuleeyahay tatii waxay timaadaa axaadiisoo ka sheekaysaa bitaxliilin xalaaleen waxaan waa xalaale hala samayo aw taxriimin xaaraameyeelid wax la xaaraam la caddaynaayo aw amrin amar la isfaraayo o waxaa hala sameeyo aw nahyin reebitaan wax laiska nahyinaayo aw tarkiibin wax isjeclaysiin laleeyahy waxa waxa ajirka iyo thawaabkaasa laga helaayo sameeya ow amase tarhiib iska cabsigelin oo laleeyahy waxaa xumaantaasa lagu dambigaasa kaa soo gaari iyo naartaasa lagu galaa fa idaa kaana raawi hadduu yahay raawigu marka lahaa akhbaarta warinaya kol haddii marka waxaa nagu xumbaartay oo laazim nagaga dhigtay oo noga jawaabaynaa axaadiistaas daciifada iyo dadka ceebaysan inaan caddayno dee axaadiistu waxay ka hadlaysaa umuurdiinka aan faafahinay umuurdiin inaan difaacnana waajib aa naga saaran faida kaana haddaba hadduu yahay alraawiya raawigu ida kaana hadduu yahay alraawiyu raawiga lahaa akhbaarta iyo umuurdiinka warinaya laysa midaan ahayn bimacdinin godqalin lisidqi run iyo wal amaana hadduu godqalin u ahayn macdin meesha macnaha asal hadduuna ahayn baa laga hadlaya ila macdantu waa shay asal ilaahay oo abuuray dhulka qofkan marka xadiidka warina hadduuna asal una u ahayn run iyo amaana amaanada qalbiga kusoo degtay kadibna nusuustii baa sii adkaysay markaa sidqi iyo amaana hadduunan u ahayn aasaas u ahayn qofka xadiidka warin uma asagoo sidaa ahoo runtiisana ayna adkayn ama run lahayn ammaanana aan lahayn ayuu haddana ummadda kama joogine aqdama wuxuu usoo gudbiyey cala ariwaaya naftiisii aqdama nafsa wuxuu naftiisa usoo bixiyey cala riwaaya inuu wariyo canhu xaggiisa uu ka wariyo man dad buu ka warin qad carafahu uu garanaayo walam yubayin una caddayn mahayo maa fiihi waxa ku sugan qofkan uu wax ka warin ligayri dad kale u caddayn mahayo dad buu xadiid ka warinaya uu garana inaan lagu kalsoonayn dadkiina u caddayn maayo dhi ninka aan soo sheegay daciifka waa daciifa iska jiraay ma dhahayo miman dadkii weeyo dadku ka warinayo jahila uu garan waayey miman jahila macrifatahu ah, lam yubayin u caddayn mahayo maa fiihi waxaa ku sugan xadiidkan ligayri u caddayn mahayo miman kayrkaas miman dad ah jahila jaahilka ah macrifatahu macrifatu maa fi lxadiid waxa xadiidka ku sugan oo ceeb ah dadkaan aqoonta u lahaynna u caddayn u mahayo kaana marka wuxuu noqonayaa fa kaana raawi baa soo marray moogtahay idaa kaana raawi hadduu saa yahay oo saa wax u weriyo runna ma laha ammaanana ma laha dadkiina u caddayn maayo waxa uu werinayo daciifkaa dadkaan aqoonta u lahayn u caddayn mahayo marka hadduu sidaa yeelo kaana wuxuu noqonayaa aathiman dembiile bificlihi samayntiisa daalika ficilkaasuu dembiile ku noqon haashan buu noqon mid khayaamay licawaami lmuslimiina muslimiinta cawaamtoodii buu khayaamay id cileeya wuxuu u khayaamay laa yumanu waaan aamin waxaan diinahayn bu dadka diin looga dhigay wey id laa yu'manu aamin lagama aha calaa bacdi man samica dadka ka maqlay wararkan qaar kamida ah, haddayna dhammaanba wada ahayn tilkal akhbaar akhbaarta dadka maqlay qaarkood aamin lagama aha an yastacmilaha inay warkii dhaqangeliyaan ku camal falaan aw yastacmila uu ku isticmaalo ku camal falo bacdaha akhbaartaasi makduubada qaar kamida ah. walacallaha waxaa la aw akharahaa badankeed riwaada riwaayooyinkaasi akhbaartaasi badankeed akaadibu inay been yihiin laa asla aan asal lahaa iyadaba lahayn maca ana alakhbaara ninkan marka lagu salliday beenta inuu aruuriyo axaadiistaas aan sugnayn dad aan sugnayn uu ka soo aruuriyo dad kale u qariyo ma waxaa ku xumbaaray xadiid la-aan miyuu noqday ma wax saxiixu waaye maya maca ana alakhbaara axaadiistii asixaaxa ee saxiixaheed ee fayoobeed min riwaayati hiqaat dadka lagu kalsoon yahay riwaayada ay wariyeenna aheed ay wariyeen wa ahli lqanaacati dadka ku qanacsan wax saxiix oo haabita runta iyo cadaaladda dadka ku qancay waxay warinayeen baa haddana agharu ka badan min an yudara in loo baahdo ilaa naqli man qofka warintiis laysa biiqa iqa aan ahayn in loo baahdo taasaa kaa kaafisay walaa maqnacin qof lagu qanacsan yahay akhbaarta iyo axaadiis saxiixadana ku qanacsanna aan ahayn inuu ka wariyo waa laga kaaftoomaa bu kuleeyahy bal intan ku noqon way yar adag tahay mar laad dul ayb qaala muslim wuxuu yidhi wa ashbaahu maa dakarna waxa aan soo sheegnay iyo wixii shabaha min kalaami ahlilcilmi ahlucilmiga hadalkoodii aan intaa kuusoo sheegaya buu kuleehay aqoonta cilmiga u leh fi mutahimii waay cilmi uleeyihi fi mutahimida cilmiga kutacalluqi fi mutahimii ruwaati alxadiid xadiidka kuwa warinaya cilmiga u leh wa ikhbaarihim kawarrimidooda can macaayibihim ceebahooda kuwa ruwaadda mutahimiinta ah ceebahooda laga warramo ka sheekeynteeda kuwa iyo wixii lamida kaiirun way fara badan tahay yaduulu kitaabu baa dheeraan bidikrihi inaan waxaa wada sheegno cala istiqsaa'ihi si xildheeraashaan aan u sheegno wa fii ma dakarnaa inta aan sheegnaybaa kifaayatan ku filan liman qofka tafahama wax fahmi wacaqala wax kasi madhab alqowmi qoomka ahlulxadiidka madhabkooda iyo dariiqooda iyo manhajka ay ku shaqeeyaan ninka rabo inuu wax garto waddada waa ku iftiimiyey fii maa wixiina ahlulcilmigan iyo muxuu ahaa ay qaaluu yidhaahdeen min dalika arrimahaasi ruwaad oo laga sheekeeyo bayanu ay caddeeyeen ninkii maarata wax ka garanaya inuu garto oo eh, ka fahmo oo ku filan waan sheegnay wa inamaa alzamuu anfusahum ehlulxadiidka ama ehlulcilmigu waxay ku laazimiyeen anfusahum naftooda alkashfa ayagaa soo saaray isku laazimiyey waajib diiniga qaateen waxay isku laazimiyeen alkashfa inay banaanka dhigaan oo faydaan can macaayibi ruwaati alxadiidi xadiidka kuwa warinaayo ceebahooda inay banaanka dhigaan kuwa iqada ee lagu kalsoon yahay way caddeeyeen kuwa ceeb ma laha kuwa ceeb tale wey wanaaqili akhbaar akhbaarta kuwa soo naqlinaya inay ceebtooda banaanka dhigaan waa aftow weliba way fatwoodeen fatwada waa su-aal lagu weydiiye adoo sheekho ka jawaabto aftow way jawaab celiyeen bidalika arrinka xiina goortiisu inuu la weydiiyey limaa fiihi waxa ku sugan darteed bayna saa u yeereen min cadiimi lkhatari khatarta weyn idil akhbaaru axaadiista fii amri diini umuur bay ku saabsan tahay kaa'inatun fii umuur diin inamaa taati akhbaarta arkaysa waxay la imaan bitaxliili inay wax xalaalayso xalaal weeye waxanay taray ku caddayso ow taxriimin wax xaaraam yeelid aw amrin amar aw nahyin reebitaan aw tarkiibin jeclaysin aw tarhiibin ama iska cabsigelin wax iska reebid oo lisku cabsigelinaayo intaasay akhbaarta iyo axaadiista nabiga ka sheekaysaa faida kaana araawi haddaba hadduu raawigu yahay laysa lahaa midaan u ahayn bimacdinin aan asal u lahayn lisidqin run iyo walaamaanata ammaano uma isagoo sidaa hooska dhowdhowa aqdama haddana uu usoo bixiyo naftiisii cala riwaaya inuu ka wariyo canhu xadiidka man dad uu ka wariyo qad carafa uu garanayo walam yubayin uunan cadaynin maa fiihi waxa ku jira ligayrihi dadka kalena uuna u cadaynin xadiidkan waxa ku jira dacfi miman a ah qayrkaasi jahila aqoon aan u lahayn macrifatahu xadiidka garashadiisa inuu u caddeeyana ma yeelin kaana qofka noocaasa isku darsaday xashafan wasuua kayla isagoo macdinu sidqi wa amaana aan ahayn iyo isagoo ummadda wax u qarinayo kaana wuxuu noqday aaiman dambiile bificlihi samaynta daalika uu sameeyey ayuu ku dembaabay kaashan buu noqonayaa khaayin licawaami lmuslimiina khayaamay id laa yu'manu waxaan aamin laga ahayn calaa bacdi man samica dadka maqlay qaar tilka alaqhbaar axaadiistaasi an yastacmilaha inuu ku dhaqmo wuxuu ku dhaqmayo ka diin dhiganaya wax jira ma aha aw yastacmila bacdaha qaarkeed uu ku camalfalo walacallaha waxaa laga yaabaa akhbaartaasi aw aktharaha ma axaadiistaha qaarkeed aw aktharaha badankeed akaadiibu inay tahay beenan beenan la soo aruuriyey laa asla laha asal aan ahayn waxaa maca ana akhbaara axaadiistia saxiixa saxiixaheed min riwaayati hiqaat hiqaadda axaadiistay wariyeen wa ahlilqanaacati ay wariyeen dadka lagu qanacsan yahay ayagana ku qancaya saxiixa agharu yaa ka badan min an yadara inuu u baaba ama yudara in loo baahdo ilaa naqli man qof kasoo warintii iyo kasoo gurintiis laysa bihiqa aan ahayn walaa maqnacin mid lagu qancana aan ahayn ama asagaba aan qanacsanayn walaa yaxsibu u malayn laha mahaya buu lehy musanif kaiiran wax fara badan oo miman dad ah walaa yaxsibu malayn mahayo kaiiran in fara badan oo dadka kamid a ah. minman dadkii kamida ah yucariju leexan min annaasi xawluu kamid yahay mankaasi calaa maa wasafnaa waxaan soo sheegnay u leexan oo min hadihi alaxaadiidi dacaaf axaadiistan daciifada ah in badan oo dadka kamida ah u leexanays walaa asaaniid iyo asaaniidan almajhuula ee jaahilka laga yahy la aqoonin dadkeeda dadka u leexanaya wax moodaya wayactadu deenna u gudbi oo tirsan oo ku xisaabtamay yahtamu wey yahtamu yactadu eh, ihtimaam siini biriwaayatihaa warinteeda bacda macrifatiha isagoo garan haddana intuu bartay kadib bimaa fiiha waxa ku jira oo min atawahuni dacfi ah min atawahuni fi lisnaadi wadacfi fi lmatni ah tawahunka sanadka u noqonay isagoo garanaya bacda macrifatihi bimaa fiiha waxa ku jira oo min atawahuni tawahuni tabardari fi isnaadi sanadka ku jira wadacfi iyo daciifnimo fi lmatni ku jira isagoo garanaya ninka haddana waxaa u leexanaya wax kale ma aha u malayn mahayo ilaa ana aladii waxa yaxmiluhu ku xumbaaraya calaa riwaayatiha riwaayaadkaasi daciifada aruurinteeda iyo werinteeda asagoo garan walictidaadi biha inuu maaratay ihtimaam siiyo oo uu tirsado o xisaabto waxaa weeyaan wax kala ma ahee iraadat takahuri umaan u malayn ila ana aladii yaxmiluhu waxaa weeye iraadat takahuri badsasha raadis bidalika axaadiista daciifka uu aruursanayo cinda caamada agtooda raba inuu ku badsado oo la dhaho deena waa caalim walian yuqaala in la dhuhu rabaa maa akara maxaa ka badan maa jamaca wuxuu soo aruuriyey fulanun hebel min alxadiidi xadiid allah muxuu xadiid soo aruuriyey wa alafa maa akara maxaa ka badan maa alafa wuxuu alifay oo min alcadadi tiro fara badan isku keenay fara badana intaasuu u jeeda waa shuhruu raadinaya iyo inay caamada ay wax moodaan waman dahaba qofkii taga fi lcilmi cilmiga hada lmadhab wadadaa khaldan ninkii cilmiga qaada oo ikhlaas iyo alla darti iyo cibaado iyo waracnimo ayna ku jirin ujeedadiisa ay tahay wax kasta iska soo aruuri oo adi weji ku hel wasalaka qaada hada ariiqa wadadaasna qaada falaa nasiiba lahu nasiibkuma laha fiihi fi lxadiidi xadiidka nasiibkuma le iyo cilmiga wa kaana weliba wuxaa owlaah bian yusama in lagu magacaabo jaahilan jaahil in lagu magacaaba awlaa awlanimo badan min an yunsaba in loo nisbeeyo ilaa cilmin cilmi loo nisbeeyo soo maarti marka waxbadso islahaaye waxbeel buu ku dhacay waxbeel buu ku dhacay xadiid saxiixada hadduu ku kalsoomi laha inta tabartiisa waa la waa la aamini lahaa walaa axsibu umalayn mahayo kaiiran wax fara badan oo miman dadka kamida yucariju u leexanaya min annaasi xaaluu kamid yahay mankaasi calaa maa wasafnaa waxaan soo sheegnay qofka gurubsane u leexan oo min hadihi alaxaadiidi adicaafi axaadiistan daciifada walasaaniidi almajhuula asaaniidan aan dadkeeda la aqoonin wayactadu biriwaayatiha weliba warinteeda u qastaayo oo ihtimaam siin bacda macrifatihi markuu gartay kadib bimaa fiiha waxa ku jira oo min atawahuni sanadka oo وضعف wa dacfi matniga oo daciifa ilaa ana aladii waxa uun yaxmiluhu ku xumbaari calaa riwaayatiha wax kale u malayn mahayo walictidaadi biha inuu waxaas ihtimaam siiyo wax kale u malayn mahayo ee waxaan u malayn waxaa ku xumbaari inuu yahay iraadatu takahuri basasha raadis bidalika axaadiista uu aruursanayo uu ku basan rabo cinda alcawaami caamada inaan lasoo afsharin buu rabaa oo wax alla waxay weydiiyaan uu keeno wali an yuqaala in la dhaho ayuu rabaa maa aktara maxaa ka badan maa jamaca fulanu hebel wuxuu kulmiye min alxadiidi wa alafa wuxuu aruuriye min alcadadi tiro badana waman dahaba qofkii tagaa fi lcilmi cilmiga hada almadhab waddadaas xun ninkii qaada oo halkaasi shareecada iyo diinta ka mara wasalaka hada dariiqa dariiqaa xun qaada falaa nasiiba lahu nasiib kuma laha fiihi fi lcilmi wa kaana wuxuu noqonayaa weliba bian yusama jaahilan in jaahil lagu magacaabo awlaa mid ay ka habboon tahay min an yunsaba in loo nisbeeyo ilaa cilmin aqoon wallah aclam bilahi towfiq sala allah wslam ala nabiyina mxamed